بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay waxyaabihii qofka mustanjiga ah ama dantiisa soo gudanaya waxyaabihii laga rabay waxyaabo waajib bay ku ahaayeen inuu ka dheeraado waxyaabana makruuh bay ahaayeen inuu sameeyo waxyaabana xaaraan bayba noqonayeenba makruuhii buu waday oo wakuriha buu ina soo yidhi wakuriha wakuriha waxaa la karaahiyaystay fii naadin buu ina yidhi wuxuu hadda uu marayaa wastiqbaalulqamarayni qamaraynka oo dayaxa iyo cadceedda ah in la qaabilo ayaa iyaguna makruuh ah oo waxyaabaha la karaahiyaystay ah istiqbaaluulqamarayn istiqbaalu lkamarayn mas'aladani waa mas'alo cadceeddu markay soo baxayso in kaadida loola jeedsada ah ama dayuxu marka uu soo baxayo in kaadida loola jeedsada ah mas'alada uu ka hadlayaa waa mas'aladaa laakiin waxaa la yidhaahdaa laa karaahata muطlaqan waxba makruuh ma aha in lala xaggan loola jeedsadiyo in xaggan loola jeedsado waxaynu ogayn in qiblada lala qaabilo iyo in qiblada loo daba jeediyo labadaa iyaga lama oggola labadaa jiha markii laynaga xidhay ilan qiblada waxaynu la qaabilnaa salaadii iyo ducadii iyo wanaaggii o dhan baynu xaggaa ula jeedsannaa kolkaa maadaamu xaggaa wanaagga loola jeedsanayo kaadidii iyo saxaradii in qiblada loola jeedsadaa waayo sid bay qiblada u tahay ad yasaysid iyo fudaydsi ad karaamadeedii iyo sharafdeedii ad yaraysanaysid weeye haddaba haddii labadaa jihaa lagaa xidhaye labada kalena lagaa xidho oo lagu yidhaha xaggaa iyo xaggaa toona ma qaabili karaysin ninkii soomaaligu ay soomaalidu sheegi jireen intuu kor u kaajay markii la yidhi maxaa dhacayna yidhi waxa duul culima qastaan nahay tii oo kale ayaa ka dhalan sheekha isnawi la yidhaah wuxuu taswiibinayaa welibana isagoo culimmada madhabka ah labadaa dhinac inayna waxba makruuh ahayn in loola jeedsado iyo in loo daba jeediyaa toona waistiqbaalulqamarayni labada cadceedda iyo dayaxa oo lala qaabilo ayaa iyagana la karaahiyaystaa waa masaa'ilkii makruuha ahaa wa kuriha istiqbaalulqamarayn wa muxaadaatun la qaabilid baa la karaahiyaystaa liqiblatin qiblada lala qaabilo bifarjihi farjigiisa iyo cawradiisa welilkacbati kacbada in lala qaabilo bifadaa'in meel bannaanna xaaraamun ba weeyaan qibladii buu doonayaayo waxaa asal u ah xadiidkii rasuulka salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi fa iidaa dahaba axadukum ila alqaa'idi falaa yastaqbil alqiblata walaa yastadbiruhaa midkiin hadduu dantiisa soo gudanayo qiblada la qaabili maayo xilliguu saxaroonayo una daba jeedin maayo xadiidka waxaa ka mid ahaa liqaa'itin laa liqaa'idin walaa libawlin kaadina lama ogolo in lala qaabilo saxarana lama ogolo in lala qaabilo sidoo kale in loo daba jeediyo labadaa midna lama ogola culimmadu waxay tilmaameen masaladan markay ka hadlayeen afar madhab iyo afar madhab ayaa ku sugan madhabka koowaad abuu xaniife iyo qowl imaamu axmed uu leeyahay weeye iyagu waxay ku tegeen ama meel dhisa ha ahaata sida suuliyada aynu gallo ama dhis yayna noqonnine marnaba in qiblada lala qaabilo ama in loo daba jeediyaa ma bannaano oo waa xaaraan saxaabada nebigana abi ayuub saxaabigii la odhan jiray ayaa qowlkaa abuxaniife oo kale ku tegey oo wuxuu leeyahay ama meeshu meel dhisa ha ahaato ama meel dhisayayna ahaanin ama qofku ha u dhowaado ama qofku yuuna u dhowaan marnaba lama ogolo inuu u daba jeediyo ama uu la qaabilo waxaa ka soo hor daa'uudu daahiri sheekhii la odhan jiray raggii wan wanaagsanaayee saxaabadana waxaa ka waafaqsan curwata bnu mascuud saxaabigii curwata bnu mascuud ayaa waafaqsan wuxuu isagu ku tegey qiblada iyo ama bannaan ha ahaato ama dhis ha ahaatee waana loo daba jeedini waana loola jeedsan karaa oo daa'uud iyo waxa iska soo hor jeeda abuu xaniife imaamu shaafici iyo imaamu maalik labadaa imaam waxay iyagu ku tegeen in qiblada marka suulig la gelaya dhisan lalana qaabili karo loona daba jeedin karo haddii meel dhisa ay tahay oo isagu uuna uga fogayn saddex xusul xusul saddex loo qaybiyey labadiina dhiskani uuna ka yadhayn maadaamood gidaarkii u dhowdahay meeshuna dhis ay tahay imaamu shaafici wuxuu leeyahay imaamu maaligna uu leeyahay qiblada dhiska waa lala qaabili karaa waana loo daba jeedin karaa meeshu hadday saxaaro tahay bannaan lama degaan bannaan hadday tahay lama ogolo in lala qaabilo sidoo kale lama ogolo in loo daba jeediyo saxaabada nebigana waxaa waafaqsan imaamu shaafici qowlkiisa cabdullaahi bni cumar oo wuxuuba u deliishanaya xadiidkii maalintii gurigii xafsee walaashii uu koray waa kii lahaa rasuulkaan arkayoo xaggaa iyo shaam u jeeda una daba jeediyey meelihii uu rasuulku ku diidanaa in qiblada loo daba jeediyo ama loola jeedsado iyo mas'alada xadiidkaa uu sameeyey waxa lagu jamciyey hadday dhis tahay dhis hadday tahay waa loola jeedsan karaa waana loo daba jeedin karaa hadday bannaan tahayna loolama jeedsan karo loomana loona daba jeedin maayo wa muxaadaatun in lala qaabilo liqiblatin qiblada bifarjihi farjigiisa inuu muxaadaad ku sameeyuu la simo ama qubulka ha ahaato ama duburta ha ahaate eh iyo welilkacbati kacbada in lala qaabilo bifadaa'in meel bannaan ah xaraamun xaaraan weeye haddaba muxaadaad liqibla kuriha baa loo soo qadarayaa waa kuriha waxa la karaahiyaystay lilmutabarizi ninka dan gudanaya waxaa loo karaahiyaystay muxaadaatun liqibla qiblada inuu muxaadaad iyo la sinmo uu la simo welibana bifarjihi haddii kacbada ay tahay oo bannaan cad ay tahayna waaba xaaraanba waxay ka dhigan tahay haddaba dhisba ha noqote eh waa laga wanaagsan yahay in qiblada lala qaabilo siday culimmada qaarkood ku tegeen injineerada suuliyada dhisaya waxaa wanaagsan inay suuliyada ka leexiyaan oo dhinacan iyo dhinacan ay labadan dhinac ay ka leexiyaan oo jihooyinka kale ay u jeediyaan ayaa wanaagsan dhisba ha ahaatee abu xaniife waa xaaraan buu leeyahay saxaabigii abi ayuubna wuxuu leeyahay markaannu shaam tagnay waxaannu aragnay meel suuliye ah oo dhisan oo qiblada la qaabilayo kadibna markaan garan weyne wax kaloon samayno intaanu gallaanu ilaahay dembi dhaaf weydiisanaynay buu leeyahay kolka waad aragtaa qowl taxriiminaya iyo qowl karaahiye ku tilmaamaya dhiska labaduba way jiraan iyo qowl odhanaya kol hadduu suuligu dhisan yahoo loogu tala galay xaaraan ma aha makruuhna ma aha kacbada in lala qaabilo bannaan cadna ay tahay oo wax gidaaroo kaaxigaa uuna jirin ama geed uuna jirin iyaduna xaaraan weeye haddaba culimmada waxaynu soo gaadhnay inay ul qaadan jireen usha ay culimmadu qaadan jireen maalin dhoweyd waynu soo macnaynay oo faa'iidadeedii baynu soo taabannay waxay ahayd qofku markuu kaajayo ayuu ciidda iyo dhulka ku qodi jiray si kaadidu ayna ugu soo duulduulin haddana waxaynu arkaynaa bannaan cidla'a ah markaad marayso hadday ku qabato kaadi waxaa la samayn jiray ama eeba noqoto ama ula inta dhulka la qotomiyo ayaa go'a iyo cimaamadda la saari jiray markaasaa xagga qiblada layska marinayey taasaa kuu noqonaysay gidaar markaad u dhowaato xaaraan noqon mayso inaad ula iyo inaad u daba jeedisaa toona salaadda marka la tukanayo sutro ayay noqon jirtay qofka musalliga ee tukanayaa uu ishor dhigo oo xagganu iska mariyo ayay u noqonaysay faa'iidooyin badan ayaa ku jiray hadduu bahal iyo ay iyo wax la midihi kugu soo baxana dee waa hub oo waxaad wax iskaga waabin karto ayay ahayd faa'iido badan ayaa ku jira wa muxaadaatun baa la karaahiyeystaa in qiblada lala qaabilo ama lala sinmo liqiblatin qiblada bifarjihi farjigiisa uu qaabiliyo walilkacbati kacbadana in muxaadaad loo sameeyuu qaabiliyo bifadaa'in meel bannaan ah xaaraamun xaaraan weeyi haddaba kacbada iyo qibladu maxay kale yihiin hadalka hore waxa ku qoran wa muxaadaatun liqibla oo kuriha baynu u soo qadarnay hadalka dambena waxaa ku qoran walilkacbati bifadaa'in xaraamun qeydka ay isla dheer yihiin waa bifadaa'in ereyga fadaa'ina bay ka dambe ku qaydan tahay kolka ka hore ee wa muxaadaatun liqiblatin bifarjihi waxa weeye markuuna fadaa ahayn ee meeshu ay ayna bannaan cad ahayn ee amageed iyo wax lamidihii uu jiro waxaa kaloo jira markanaan leenahay wa muxaadaatun liqiblatin qibladaasi waa meesha salaadda loola jeedsanayey walow mansuukhaba ha ahaato oo baytulqudus iyo kacbadii labadiiba qiblo ayay isla soo gelayaan kacbada laakiin mansuukh ma aha kacbadu mansuukh maaho lama nasakhin laakiin qiblo tii la nasakhay iyo tii aan la nasakhin labadaba magaca qiblo ah way isla yeelan halkaa waxaynu kaga soo baxnay qofkii suuliga galay waxyaabihii looga baahnaa ayaan kaga soo baxnay suuliga markuu ku jiro isagoo dhinacan ay kaadidii ka tiflaynayso xagganna biyihii istinjada miyuu iskaga shubi oo ay bannaan tahay xagganna baa ka socoto xagganna biyihii istinjada ayuu ka wadaa ma bannaana taasi waa arrin naar lagu mudanayo waayo nebi maxamed waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi laba qabri ayuu soo maray wuxuu yidhi waa la cadaabayaa wax weynna laguma cadaabayo midi wuxuu ahaa isku dire dadka warka u kala qaada midina wuxuu ahaa ninaan istinjada iyo istibrada samaynin oo suuliga markuu galo ayuuna iska ilaalin jirin kaadida oo ama markaaba wuu istinjaysani ama way ku duulduuli iskama hagaajin jirin istinjada oo istibrada ayuu ka tegi jiray istibradu waa arrin waajib ah cadaabulqabri bay keentaa sida nebi maxamed labadaa qabri mid ahaan uu ku sheegay waxaana lagaga badbaadayaa markaa inuu qofku uu ilaaliyo uu aad iyo aad uga fogaado uu iska hubiyo kaadidaa iyo waxa la midka ah istibrada haddaba waxaa la yidhaha sida xadiiskiiba uu ahaa dekerka waa in la yar lulo haddii masalan nin uu yahay qofka istibroonaya markuu kaadsho intuuna istinjaynin ayuu sidaa u lulayaa hadday wax jiraan si ay u soo baxaan waxaa la yidhaha gabadhu xaggan maxogga ayay gacanta sidaa u yar taabsiiniyey sidii wax duugayoo kale iska dhigi si kaadidu ay u soo gororto ninkuna xagga maxogga ma ahe xagga kale ilain dakerka xididadan kaadidu ay soo martaa hoostaay kaga xidhan yihiin xagga kale ayuu isna gacanta sidaa ku soo yar odhan hadday kaadi meelahaa ku hadhay ay jirto sida qasabadda oo kale si ay u soo boodo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen istibrada waxyaabaha caawinaya waxaa ka mid a qofku inuu ixiix yidhaah haddaad ixiix tidhaahdo xididadaadii hoosoo dhan baa shaqaynaya haddaba suuliga markaad gasho ama yaro qufac ama ixiix dheh si kaadi wax hadhay hadday jirto ay u soo baxda bay yidhaahdeen culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen meye waxa la hubinaya un kaadidu inay soo dhammaatay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen e suuliga markaad gasho ilaa toddobaatan tallaabo khamsiin sabciin khudwa qofku ha tallaabsado markaasaa la odhanayaa hadduu istinjaysto kaadidii aamin buu ka yaho wuu iska hubiyey waxay culimmadu u badan yihiin mas'alada istibraha ah la odhan maayo ixixindhee eh, eh, eh, markaad suuliga ku jirto lana odhan maayo konton tallaaba iyo toddobaatan tallaabo qaad lana odhan maayo maxogga kolba dhinacu riixi waxa ugu wanaagsan naftaada baraa la odhanayaa qofka dadkii isku wakhti isku maaha kaadidu isku in kagama soo go'do waa nin odayo oo weyn oo xubnihii ay wada debceenay tiflaynayso iyo inan yar oo dhallinyar oo nay markay tidhaa markaaba ay go'ayso oo wax dembe aan arkaynin waa qof maxaan ku idhaha kaadi haysta xanuun uu kaga dhacay oo kaadidii in badan ay soo liigayso oo caadi ayna kaadi haystu u shaqaynaynin iyo qof caafimaad qaba kolka dadku kama sinna oo la odhan maayo qodob qura ha la wada mare'e naftaada baro oo intay kaadidu kaaga soo dhammaato ay kaaga soo gororto ogow oo kadib haddaba maydh ayaa lagu odhanayaa uma yastabri'u wuu istibraysan istibre ayuu la imani qofku istibradaasi waa ishubin weeyi kaadidiibuu iska hubinayaa oo saxaradiibuu iska hubinayaa inay ka dhammaatay markaasuu istinjaysanayaayoo istinjada loo ogol yahay haddaba istibradu ma sunnaa mise waa waajib ragga qaar baa qaba waa nadban laakiin waxay culimmo badani qabaan wujuuban baa loo istibraysanayaa wujuuban ilay waxaan ognahay in cadaabulqabri lagu mudanayo oo qofka aan kaadida iska hubinin qofkaasi inuu cadaabulqabri yeelanayo ayaynu ognahay hadduuna rabbi ka dhaafin subxaanahu wa tacaala sidaa darteed culimmadu waxay yidhaahdeen ha layska hubiyo oo wujuuban ha layskaga hubiyo uma yastabri'u wujuuban nadbanna way noqon kartaa labadii qowlba meesha way kuu soo gelayaan maadaamu nadban iyo wujuuban uuna midnaba qorin uma yastabr yastabri'u wujuuban nijaasada in layska dhowro oo layska ilaaliyaa waa waajib iyaduna nijaasadii bay ka mid tahay iska hubi haddaba oo ha istinjoon horay ha u istinjoon haddaad isog tahay inay kaadi kaa soo baxayso waxoogaa kadib suuliguna kuyuu uu yahay markaad ku jirteed cabbaar ku jirto dadkii dibadda ku dhibsanaya waxaad samaysaa markaad dantaada dhammaysato soo bax oo adoon istinjoonin oo soofti iyo waxaad haysato intaa ibta iskaga haya hadday soo marto hadday soo baxdo kaadi si ayna marada kaaga marin asturanna oo wuu kuu sii daysan yahay khamiiskii gacanta waad kula jirtaa laakiin wuu kuu sii daysan yahay dee meeshuna shaaric maahee marka horeba meesha lagu istinjaysanayo lagu hubinayaa waa inay noqoto meel sharciga waafaqsan oo aan shaaric ahayn markaa dadka kuyuuga ayuu mar labaad soo qabsanayaa ilain dadkana wuu ixtiraami kaadidana wuu iska hubini kuyuugiibu mar labaad markuu meelaha iska soo joogu iska cadaydo ayuu kuyuugii mar labaad soo qabsan markaasuu istinjooni markuu istinjoodu caadi u weysaysanayaa uma yastabri'u wuu istibraysan oo wuu ishubin wuxuu iska hubinayaa kaadidu inay ka dhammaatay iyo in kale markuu ishubiyo maxaa ka dambeeya ha istinjoodaa la odhanayaa wuxuu ku istinjoonayaa ama waa dhagax ama waa biyo hadduu dhagax ku istinjoonayo bartii uu ku kaajay ama uu ku saxarooday ayuu isagoo fadhiya dhagaxa iskaga bi'ini ka dhaqaaqi maayo waayo hadduu ka dhaqaaqo kaadidan iyo saxaradani hadday baahday dhinac u baahdo waxa dhici karta ayaa la leeyahay inay dee ay suurtagalba noqon weydo dhagixii oo ay taltallowdo oo shuruudaha inoo iman doona marka dhagax la isticmaalayo yayna kaadidu tallaabin saxaraduna yayna tallaabin haddaba haddaad kacdo waxay saacidaysaa inay saxaradii meelo kale sii marto ama kaadidii meelo kale sii marto oo lagu yidhaa dhagax kumaba istinjaysan kartid bartaadaasaad ku dhammaysanaysaa danta maalan haddii wuxuu ku istinjaysanayaa kaa ay biyo tahay biyo biyo hadduu ku istinjaysanayo waxaa loo kala qaadayaa in meeshani meel goda ay tahay oo loo diyaariyey sida suuliyadeenna oo kale iyo inayna meeshu god ahayne sibidh la dhigay ayuu ku dulkaaji ama ku dul saxarooday waa sibidh caadiya haddaba hadduu biyihii isticmaalo biyahaasi markay isaga dhaafaan dhulkay ku dhiciyo kaadidiiya dib bay ugu soo duulduuli waxa wanaagsan baa la yidhaahdaa inuu ka wareego uu ka kaco halkii uu ku dangutay meel kaleoo nadiifoo daahira ayuu tegayaa bartaasuu ku istinjaysani waxaana la eegayaa qofka sidaa yeelayaa waa qofka aan godka dul fadhiyin ilan haddaad godka ku istinjaysanaysa biyuhu godkay ku dhici kugu soo noqon maayaan laakiin haddaad doonayso inaad ku istinjaysato meel sibidha ama meel dhagax ah adigii bay dib kugu soo duulayaan ka wareeg wuxuu sheekhu yidhi watanaxaa wuu dheeraanayaa mustanjinka istinjaysanayaa wuu dheeraan bimaa in biyo ku istinjaysanayaa fii gayri mutakhadin meel loo sameeyey kayrkeed buu ku istinjaysanayaa lahu isaga loo sameeyey meelihii loogu tala galay in lagu istinjoodo waa meelaha suuliyada ee la qodan meelahaa meelan ahayn haddaad ku istinjaysanayso biyana aad isticmaalaysid ka kac baa lagu leeyahay halkaad ku dangudatay oo meel adan ku dangudanin waxaana la ilaalinayaa dahaarada dahaarada ayaa la dhowrayaa oo waxaa la leeyahay nijaasada soo duushaa qofkanay nijaasaynaysaa baa la leeyahay watanaxaa mustanjin bimaa'in haddaba biyo biyo ayuu ku qayday sheekhuya markuu biyo ku istinjaysanayuu yidhiye hadduu soofti ku istinjaysanayo ama sidoo kale dhagax uu ku istinjaysanayo waxba ka kici maaya bartii dhagax iyo soofti hadduu isticmaalayo bartii ayuu iska joogayaa isagoo dhagax iyo soofti isticmaalaya haddii meesha uu biyo ku istinjaysanayo oo meel mutakhad ah oo loogu diyaariyey in lagu istinjaysto uu isticmaalayo iyadana sidoo kale waxba ka kici maayo labadaa xaalaba waa markuuna biyo ku istinjaysanayn iyo marka uu meel loogu talagalay ku istinjaysanayo bertiisaasoo ku dangudan uma yastabri'u intaa kadib wuu hubin watanaxaa wuuna dheeraan musdanjinka istinjaysanaya ayaa dheeraan